bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rab lcaalamiin wsali allahuma wslama wbaaraka cala nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd ayuha alakhawaatu fi llah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu mowduuca fadhigeennu saaka waxa weeye sida hore loo sheegay taطwiir الdaat wa binaaء الshaqsiya ruuxii inuu lafahaant laftiisa ama naftiisa hormariyo shaqsiyaddiisana dhiso si kale haddaanu nahno sidee buu ruuxu horay ugu socon lahaa ama isu dhisi karaa ama ha noqoto aqoontiisa ama ha noqoto waxqabadkiisa ama ha noqoto siduu u xaqiijin lahaa taargetka iyo hadafka uu leeyahay ama ha noqoto sidii uu mujtamaca dhexdiisa wax uga noqon lahaa wax uga qaban lahaa waa arrin muhima ah allah tabaaraka wa tacaala sunankiisa waxaa ka mid ah qadiyada la yidhahdo qadiyatu tatawur waxyaabaha ilaahay abuuray shay meeshiisii lagu abuuray joogaayey ma badna shay kasta horukac buu leeyahy horusocod buu leeyahy kobac buu leeyahy ilaahay sunankiisay ka mid tahay bini aadamku markaad u fiirsato gaar ahaan alla tabaaraka wa tacaala wuxuu ka abuuray dhibic mani ah way isbeddeshay horumar bay qaadatay way tadawurtay waxay noqotay xinjir dhiiga ah. way tatawurtay horey bay u socotay waxay noqotay cad yaroo hiliba ah waa la bedelay cadkii yaraa ee hilibka ahaa lafaa laga sameeyey lafihii haddana waa isa sii bedeleen waxaa la saalay harag iyo hilib baa la saalay waa isa sii bedeleen xubnihii baa baxay waa isbedelay naftii baa la geliyey kobac iyo koritaan buu bilaabay hooyuu ka soo baxay adduunkanuu yimid kobiciyo kuritaankiisiibuu ku jiraa marka in uu isbedelo horay u socdo waa allah tabaaraka wa tacaala sunnatiisa wa sidaas jidhkiisu iyo abuurkiisu uu horay ugu socdo ayaa sidoo kale dhanka aqoonta iyo caqliga iyo garashada iyo garaadkana wuxuu leeyahay aadamuhu taawur buu leeyahy horumar buu leeyahy horukac buu leeyahy alla tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay'a wajacala lakum alsamca waalabsaara waalaf'ida lacallakum tashkuruun alle waa midka idinka soo saaray hooyooyinkiin uurkooda idinkan waxba garanaynin laa taclamuuna shay-an markaad hooyo ka soo baxaysa waxaad kala garanaysa ma jirto maslaxa iyo madaro ma kale taqaanin mafsadi iyo maslaxa maadan kala aqoonin dhib iyo dheef maadan kala garanaynin waxla waxaad garanaysa ma jirto allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi wajacala lakum alsamca walabsaara walaf'ida wuxuu alla idiin yeelay maqalka aragyaalka iyo qalbiyada lacallakum tashkuruuna si ugu shukridaha marka aad timideed adduunka u soo baxday adoon waxba kala garanayn waxaad haysataa wixii aad wax ku garan lahayd maqalkii waad haysataa waa meeshii aqoonta soo gudbin lahayd indhihii waad haysataa waa meeshii aqoonta akhrin lahayd ee qalbiga u gudbin lahay qalbiga oo xaruntii waxaani ku soo dhici lahay ee shiili lahaydna waad haysataa intaa adoo haysta laakiin aan waxba garanaynin ayaad hooyadaa ka soo baxday markaad soo baxday abcan fahamkaaga iyo garashadaadu in yar in yar bay u kobcaysaa markay bil kuu korodho ilmaha yarkaa maskaxdiisa iyo garashadiisa iyo garaadkiisa waa isbedelaya waa soconaya waa soconaya ilaa uu gaadho kamaalkiisa gaadho jidhka tadawurkaa uu samaynaya buu caqliguna marka la samaynaya axwaasha ruuxoo dhan baa samaynaysa ilaa uu gaadho marxalo marka dambe uu dib u noqon doono marxalo wuxuu gaadhayaa ilaan adduunkanaan ilaahay ugu talagelin inuu sii jiro haddii loogu talageli laha inuu sii jiro ibni aadamku mar kastoo uu sii noolaado waa sii xoogaysan laha laakiin inuusan jirayni waxaa ku tusaya maraad markaad da gaadho da mucayan ah dibu noqoshaad bilaabaysaa markaa ilaa aad ku laabato meeshii aad ka soo ka timid jidhkaaguna uu caruurnimo ku noqdo caqligaaguna uu caruurnimo ku noqdo waa ka rabbi tilmaamay tabaaraka wa tacaala man yuraddu ilaa ardali lcumur likay laa yaclama min bacdi cilmin shaya cimriga midka ugu liita oo ruuxu cantatabo jidhkiisuna kala furfumo dhammaadaba si uu marka dambe uu noqdo midaan waxbaba garanayninba uurka hooyadii maalinkuu ka soo dhaco waxba garanaynin iyo markuu cantatabo waa isku mid marka marxalada hore uu hor horay buu u socdaa markuu meel gaadho dib buu u noqonaya allah tabaaraka wa sunankiisa wey allah sidaa wax u dhigay tabaaraka wa tacaala su-aashaas weydiintana waxay tahay markaa adiga naftaada seed ku horumarin kartaa aqoontaada seed ku horumarin kartaa camalkaaga seed ku horumarin kartaa calaaqadaada seed ku horumarin kartaa waxqabadkaaga seed ku horumarin kartaa waayo aragnimadaada seed ku horumarin kartaa ruuxu ma ku yeelan karaa raad iyo saamayn ma ku yeelan karaa horumarkiisa adduunka dhexdiisa jawaabtu waa ahaa jawaabtu ahaa yacni inaad wax noqoto ama wax ka tagto ama saamayn yeelato ama aad wax injaasiso sabab waad ku leedahay marka maxaa tilaabooyinka ruuxu naftiisa ku hormarin karo maxaa ka mid a ah? seen isu horumariya inaa wax bartaan rabaa wax waa aqaanaa laakiin wixii aan aqaanay dhaqankiisaa iga maqan wixii aan aqaanay inaan gudbiyaa iga maqan marmarka qaarkood anigio dhanba waxay haystaba wahsi ya wixii aan qaban lahaa o dhan waa iska dibdhigahaya waxaan le berri baad qaban doontaa marmarka qaarkood waaban baqayaaba waxaan sheegi lahaaba waaban baqayaaba fulinima ay hayse marka seen isu hormarya isbeddel ma isku samayn karaa wakhtigoo kooban haddaynu qodobo dhowra soo qaadana tillaabooyin dhowra loo baahan yahay si aynu nafteenna u hormarino kow waxaa ugu horeeya fahmu daat inaad isfahanto naftaada intaad bal horta la fadhiisatood la cildowdo ood adigu gooni isu u fadhiisato bal adigu isfahan isfahan maxaan ka wadnaa waxaan ka wadnaa xaqiiqadaada inaad fahantaad u baahan tahay bini aadamku wuxuu leeyahay boyntiyo la yidhaahdo weak point ama yaani niqaadka meelaha uu ka dabacsan yahay ruuxu ama ka jilicsan yahay iyo meelo uu ka xoog badan yahay baajir dhinacyaha aad ku xoog badan tahayna inaad fahanto dhinacyaha noloshaada iyo dabeecaddaada aad jilicsantaoo dabacsan tahayna ee dacfigu ku jirana inaad fahanto inaad isfahantaa ka horraysa oo marka haddaad isfahanto oo aad dhibkaaga garato waxaa imaanaysa dhinacyaha kuu xoog badanna inaad ka faa'iidaysato dhinacyaha dabacsanna inaad geejisood adkayso oo aad isku daydo sidii aad uga tillaabsan lahayd oo uga gudbi lahayd ayb leanna cudurku sidiisaba marka la fahmo nooca uu yahay iyo abtirkiisa iyo cudurrada wuxuu ka yahay baa daawadiisa la gartaa aduguna markaad isfahanto ood dhibkaaga garato ayaad horumar keeni kartaa maxuu waa ku haya maxaa kuu diidan in aqoontaada hormariso maxaa kuu diidan in aad yacni intaaj keento inaad midho dhaliso maxaa kuu diidan haddaad hoggaamiye tahay in hoggaankaagu saxmo maxaa kuu diidan yacni waxa weeye in wax la taaban kara aad nolosha saamayn ku yeelato maxaa ku haysta waa kala duwan tahay marka ruuxba waxba haysta adiga waxa ku haystaa inaad fahamtay ka bilaabataa marka inaad isfahamto ood naftaada akhrido go-aanba ma gaari karo dadka qaarkood wuxuu ku leeyahy cudurrada haysta waxaan rabaa inaan wax qabto waxaan rabaa inaan nafteeda hormariyo inaan isbeddel ku sameeyo laakiin go-aanba ma gaari karo sax waad fahamtay cudurkaaga marka mid wuxuu leeyahay aniga go'aan waan gaadhi laakiin markaan inaan wixii qabto damcaayo maba ku sugnaan karee wax yar markaan bilaababa waa isaga dhaqaaqaya ku cusubaan haddana bilaabi haddana mid cusub kii cusbaa markaan bilaabo anoon ka meel gaadhin baan haddana mid kale talleedafooli marka waa jiranah waxaan wax la keeni la'ahay oo naftayda u horumarin ahay dhibkaasa ay haysta mid wuxuu leeyahay aniga markaan is arko dhibka haystaay waxa waxaan qaban lahaa oo dhan dib baaban u dhigayaaba taswiif may berri baad qaban doontaa saan u leeyahay berri baad qaban doontaa berri baad qaban doontaa waxyigiiba berri baa dhammaysatay ha waa inaad isfahamta marka ha mid isku kalsooni la'aan baa haysa mid aqoon darraa haysa marka waa inaad isfahanto waxa loo yaqaano fahmu daat inaad naftaada fahamto waraxima allahu man carafa qadra nafsihi ruuxii isgartay oo cuduradiisa gartay oo wiikboyntidigiisa gartay oo meeluhu ku dabacsan yahay gartay oo meeluhu ku xoog badan yahay gartay ruuxaas halkaasay ka bilaabataa horumarku ka bilowda marka inaad isfahanto qodobka koowaad kaa isaga kadibna markaad fahanto inaad mushkiladaada ictiraafto yacni dad baa is og waxa ka khaldan iyo meesha laga haysto wuu fahansan yahay laakiin ha fahansanaadee inuu ictiraafo qiro waa ka maqan ah, war dacfi baa ku haysta laakiin dacfigaagii qir ogolow aqbal markaasaa xalku imaanaya qodobka koowaad kaas wey qodobka labaad ee aad naftaada ku hormarin karta waxa weeyaan alhiqatu biاnnafs inaad naftaada ku kalsoonaato abcan bacda iqati billahi tabaaraka wa markaad ilaahay tala saarootood ku kalsoonaata kadib inaad isku kalsoon tahay oo inaad wax qaban karto ood wax injaasin karto ood wax soo saari karto inaad isku kalsoon tahay haddaabaad isliiddaba waxqabadkaaga liiddo oo adoo wax qaban kara waxaagiiba lagu tusi waayo ya oo kalsoonidii kaa baxda waxba ma qaban karti marka jugjug meeshaada joog horay uma socon karays marka xalka labaadi wax weeyaan ama qodobka labaadi in aad rumaysna inaad rumayso kalsoonina ku qaadato inaad tahay bini aadam ilaahay abuuray caqli leh awood leh karti leh wax qaban kara waa inaad ku kalsoonto waa inaad haminka noocaasa aad xambaarsanto qodobka saddexaad waxa weeyaan alcaziima alsaadiqa waalqasd almusamam aljaazim inaad markaa kadib go-aan la timaado go-aan go-an ya iyo niyo go-an inaad wax qabataa inaad isbeddeshaa haddii aad isgarato isfahanto isku kalsoonina aada leedahay laakiin aadan la imaanin go'aankii aad wax ku qabsan lahayd naftaada ku bedeli lahayd ku hormarin lahayd waxba kuuma suuroobi karaan nabigeenna sal lla lay wasalam waxaa ka sugan inuu yidhi aadamaha labada magac iyo labada sife ee ugu run badan ee uu ku sifaysan yahay waxa weeyaan hammaam waxaari hammaamku waa waa murug badan yahay waa doonitaan badan yahay waa camalka qalbiga wa xaarifkuna wuu shaqo badan yahayoo waa xubnaha camalkooda waa aadamuhu qalbigiisu ma fadhiisto xubnihiisuna ma fadhiistaan qalbiguna intaa waxbaa ku soo dhacaya waxbuu kala rogayaa waxbaa ka baxaya waxbaa soo gelaya xubnuhuna mar walba shaqay hayaa qalbiga marka hambigiisa iraado go'an oo go'aan ah oo waxqabashaa oo aan yacni waxa weeyaan wax walba jiiraysa haddaadan la imaanin waxba kuuma suuroobi karaan meeshaada unbaad joogi mooyaane waxba ma hormari karti nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaan jiray waxaa ka mid ahaa waalcaziimata cala arushd ilaahow waxaan ku weydiisanayaa casiima go-aan adag inaan yeesho hanuunka iyo khayrka korkiisa in aan go-aan adag ku yeesho ibnulqayim caleyh raxmat ullah markuu xadiidkaa sharxayo wuxuu leeyahay aadamuhu laba qodob buu ku salaysan yahay inuu noloshiisa ka midha dhaliyo labada qodobna nebigu wuxuu ku sheegay xadiidka as'aluka alhabaata waalcaziimata cala arushd waxaan ku weydiisan wanaagga inaan go'aankan ku samayn lahaa ee qalbigayga inaan go'aankaa horta iska helo kow markaan go'aankaa iska helana inaan ku sugnaado oo aanan ka leexan labadaa qodob ruuxa haddii la siiyo buu yidhi noloshiisa wax fara badan buu ruuxaasi dhaliyaa midhuu ka tagaa wax weyn buu sameeyaa sidaas daraaddeed waa inaad casiimo la timaado waqadiiman qiila calaa qadri ahli اlcasmi ta'ti اlcazaa'ib ruux walba iyo go-aankiisu qadarka uu la egyahay ayaa wixii la siinayaay la egyahay waxa lagu siinayo waa go-aankaagu intuu dhan yahay aad doonayso maalan inaad cilmiga shareecada barato laakiin go-aankaagu yahay go jilicsan go dabacsan go-aan labaclabacah go-aan labaclabacah waxba ma qaban kartid leanna marka ugu horrayso caqabadi kaa hor timaadaba ila noloshu waa wala caqabado tilaabadaad qaadaba waxaa hor caqabad baa hor haddii aadan go-aan adag lahayn caqabadda ugu horraysa kaa hor timaadaba barnaamijkaagii waa fashirinaysa waad isaga dhaqaaqi sidaas daraaddeed sidqulcasiima go-aan adag waa inaad leedahay oo aad la timaaddo waay qodobka saddexaadii wax weeyaan alxirsu cala alnaafic wa badlu اlmajhuud wa akhdi اlasbaab fi taطwiir اdaat waa in uu ruuxu markaa dadaal la yimaado go-aankii qalbiga waa inuu la jiro dadaal uu ku dadaalo wixii anfacaya waa inuu juhdi iyo dadaal bixiyo waa inuu qaato asbaabtii uu ku gaadhi lahaa waxa uu rabo maxaad rabtaa waxaad rabto hadduu yahay adduunyo xalaal ah cilmi adduunyoo xalaal ah mubaaxaadka adduunka ilaah inoo xalaaleeyay aakhara hadduu yahay cilmi diineed hadduu yahay camal hadduu yahay wax kastoo aad doonayso sabab buu ilaahay u sameeyey jid loo maraa loo sameeyey jidkii qaad marka soo ma waa inaad jidkii qaaddo sababtii aad raacdo laakiin haddaad go-aankii hayso dadaalkiina aadan la imaanin waxba heli maysa ilaahay tabaaraka wa shay walba musababaadka asbaabtuu ku xidhay haddaad rabto marka dhinacyaha noloshaadu daciifka ka tahay inaad kabto dhinacyaha aad xoogga badan tahay inaad xoojsood ka faa'iidaysato dadaal bay u baahan tahay xirsi bay u baahan tahay asbaabteeda inay qaatay u baahan tahay waa inaadan lan ku noolaanin waxa la yidhaahdo alamaani alamaani umniyaad waan jeclaha shaygaa waa rabaa ayib ma rabitaan keliya wax laysku siiya maya waman araada alaakhirata wa sacaa laha sacyaha wa huwa mu'min faulaa'ika kana sacyuhu mashkuura ruuxii aakhara raba jannaan rabaa sheekh ilaahay radihiisaan rabaa ya guul aakharaan rabaa liibaan aakharaan rabaa waman araada alaakhirata ayib ma intaasaa lagu helaa ma rabitaan keliya lagu hela maya wasacaa lahaa sacyahaa shaqadeediina la yimaado camalkii aakhare uu wax ku heli lahaana la yimaado kaasaa helaya marka laabudda casiimada qalbiga kadib waa inaad la timaaddo juhdigii asbaabtii aad ku xaqiijin lahayd isbeddelka aad doonayso haddii kale waxay noqonaysaa inaad ammaani la noolaato ku noolaato macnaha allana qur-aanka kariimka waa kainoogu sheegayo laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab shay-un umniyaad waan rabaa waan jeclahay sidaa wax laguma helo ee ruuxuu wuxuu ku helaa camal iyo dadaal iyo shaqo adag inuu galo man jadda wajad waman zaraca xasad ruuxii dadaalana dadaalkiisa midhuu ka goosta ruuxii beertana beertiisa midhuu ka goosta ruuxii seecdana siciisaa dibi dhala qayrkiibuu ka hadha soo ma sidaas daraaddeed casiimada qalbiga waa inaad dadaal ku darto si aad isbeddel u keento oo aad noloshaada u horumariso qodobka isla kaa waxaa soo gelaya ama qodobka la dhihi karo waa afraad qodobka afraadi wax weeyaan casimadaada go-aanka qalbigaaga dadaalkuna la socdo waxaa sateexeeya alisticaana billahi tabaaraka wa tacala ilaahay kaalmayso ya allah kaalmayso maxaa yeelay dadaalka shakhsiga keliya wax kuma xidhna waxaa dhici karta addoonku inuu dadaalo haddana uusan midhihii helin sababtii inuu la yimaado musababkii iyo natiijadiina iiso inhel sababtu maxay tahay natiijada ilahay baa gacanta ku haya sidaas daraaddeed allaha gacanta ku haya weydiiso kaalmayso alisticaana billah ujeeddada ilaahay inoo abuuray oo cibaadada ah oo qasadka ugu muhiimsanen u noollahay ah iyaaka nacbud keligaa baan ku caabudaynaa allow maxaa ka dambeeya wa iyaaka nastaciin keligaa baanan kaalmo ku weydiisanayna maxaa yeele hadduusan ilaahay kuu kaalmaynin cibaadada ma keeni kartid ujeeddadii laguu abuuray ma xaqiijin kartid waxba ma qaban kartid haddaan ilahay kaalmadiisa aadan helin waa ka nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xadiidka fii saxiixi muslim ku odhanaya ixris calaa maa yanfacuk wastacin billaah ku dadaal wixii ku anfacaya taasi maxay tahay ku dadaal waa go'aankii qalbiga iyo niyadii iyo xubnaha shaqadoodii waa asbaabtii inaad qaadataa ixris calaa maa yanfacuk maxaa ka dambeeya wastacin billaah ilaahayna kaalmayso marka muslim baad tahay allaad rumaysan tahay allah wax walba gacantiisa ku jira laa maanica limaa actaa walaa mucطiya limaa manac wuxuu ilaahay diidayna cidinma bixin karto wuxuu alla bixiyeyna cidina kuma diidi karayso mar hadday sidaas tahay asaga weydiiso oo gacmaha u hoorso inuu isbeddel kugu kaalmeeyo ujeeddadaada inaad gaadho kugu kaalmeeyo naftaada isbeddelkeediiyo horumarinteeda inuu ilaahay kugu kaalmeeyo waxa aad rabto ilaahay inuu garab iyo gacan kugu siiyo alla weydiiso tabaaraka wa tacaala oo kaalmayso qodobka shanaad ee isbeddelka nafteenna aynu ku horumarin karo waxa weeye tandiimu lwaqt inaan wakhtiga nadaamsanno wa icaa'i kulli camalin waqtan muxadadan liinjaazihi inaynu wakhtigu inoo nadaamsanyay aadamuhu waxyaalaha isku dhaafay waxaa ka mid a haddii wakhtigaagu uusan kuu qorshaysnayn oo kuu nadaamsanayn wakhtigii bilaash buu kugu dhaafaya isbeddel lama keeni karti waxna ma hormarin karti wakhtigaaga qorshee marka camalka aad samaynaysana wakhti u samee camalkaaguna sida uu u kala muhiimsan yahay u kala hormari waxaa loo yaqaano tartiibu alwlawiyaat brioritiga ama mudnaanta suu camalku u kala leeyahay u kala hormari camal kastana waqti sii wakhtigaagana ka faa'iidayso wakhtigu waa qaalin innagoo dhan baaba wakhti aba wakhtigaa ina marayaa baan ku dhammaanaynaaba saas daraaddeed ruuxu qiimihiisu waxa weeyaan waa wixii wakhtigiisa uu gashado wakhtigu waa khasnad khasnaddaa waxaad gashato baad adigoo dhan qiimahaagu dhan yahay maxaa kuugu jira marka marka wakhtiga ka faa'iidayso wakhtigana nadaamso saacadda ilaa saacadda waan hurdaa saacadahaas waan cibaadaystaa saacadahaas cilmi baan bartaa saacadahaas adduunkaygaan ka shaqaystaa saacadahaas hawl baan qabtaa saacadahaas ummaddaan u adeegaa saacadahaas diintaan u adeegaa soo maaragti wakhtigaagu hadduu kuu nadaamsan yahay isbeddelka muhimka halkaasuu ka yimaada saas daraaddeed baa shareecadeennu aad waxay inoo amartay in aynaan wakhtiga dayicin oo aynaan saacadaha iyo habeenadii maalmaha ina maraya inaynu ka faa'iidaysano marka wakhtigaaga nadaami camalkaagana nadaami isbedelku saasuu ku imaan karaa haddaad rabto maalan tusaalahaan hadda soo qaadano cilmiga shareecada inaad barato haddaad maalinkiiba si joogta ah maalinkiiba haddaad nuso saac ama hal saac aad siiso oo aadan kala goynin ama qur-aan qaado ama tafsiir qaado ama xadiid qaado ama fiqi qaado ama luqadda qaado oo aadan kala goynin oo aad sanad kadib midhaha kuu soo go'ay aad xisaabiso waxaa kuu soo baxaya ya injaaz aad u weyn baa kuu soo baxaya maalinkiiba hal saaco ah soomaalit marka wakhtigoo la nadaamiyo waxay ka mid tahay asbaabta keenta ruuxu inuu naftiisa isbeddel fiican ku sameeyo horumar inuu ku sameeyo waxaa ka mid a ah walaalayaal oo qodobka lixaada altaxalli biالصabr wاlistimraariya fi الtaطwiir wacadam اliktifaa cala qadrin mucayan bimacnaa wax weeyaan ruuxu inuu barnaamijkiisa sabir u leeyahay adkaysi inaad leedahay inaad joogtayso dadaalka aad ugu jirto isbeddelka naftaada sidaad naftaada u beddelaya dadaalka aad ku jirto ha joojinin ha kala goynin in aadan ku kaaftoomin qadar mucayanood xaqiijisay aqoontii baad qadar ka heshay qiyaas baad xaqiijisay ha ku kaaftoomin dadaalkaad rabtay baad qadar ka gaadhay ha ku kaaftoomin waayo aragnimadii baad qadar ka gaadhay ha ku kaaftoomin ya ummadda waxqabashadeedii iyo adeegeedii baad qadar ka gaadhay ha ku kaaftoomin in kugu firini ma jirta horay u soco daa'im oo joogtee maalan cilmiga shareecada markaynu ka hadalno nebigeenna moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo ahaa aclamu alkhalqi birabbihi tabaaraka wa tacaala uunka ninkii ilaahay ugu yaqaan ugu aqoonta badnaa basharka rabbi ugu yaqaan ayaa allah wuxuu ku leeyahay tabaaraka wa tacaala waqul rabbi zidnii cilmaa nebiyo waxaad tidhaahdaa rabbiyow cilmi ii siyaadi waa nebi maxamed salawatu rabbi wasalam caleyh mar walba waxaa la leeyahay waxaad raadisaa cilmi siyaado ah aqoon siyaado ah dalab soo maa leanna cilmiga allah cilmigiisa tabaaraka wa tacaala aadamuhu ma koobi karo walaa yuxiiطuuna bihi cilmaa ilaahay addoommada waa u kala qayb midda qayb buu ka siiyey wa fowqa kulli dii cilmin caliim saas daraaddeed qayb haddaad heshay qayb baa kaasii maqan marka qadar ha ku gaabsanine hawsha iyo dadaalka aad ugu jirto inaad naftaada hormariso joogtee daa'im sabir iyo adkays u yeelo ha goyni waa kii xadiidka nabigeenu sal lay waslam man humaani laa yashbacaan aalibu cilmin wa aalibu dunya laba ruux ma dhergaan laba ruux waxay raadinayaan kama dhergaan kaas midi wax weeyaan waa ruuxa cilmiga shareecada raadinaya kama dhergo ka labaadna waa ruuxa adduunyada raadinaya ma dhergo adduunkaynu dhex joognoo dhan jegadiis iyo xoolihiis iyo kuraastiis iyo magiciis iyo dhaldhalaalkiisa kulli haddii hal ruux laysugu daro ma deeqayo kama dhergo aadamuhu adduunka kama dhergo asaga oo weli daba ordahaya oo uusan deeqin unbaa la soo qabani oo la dhaafina cilmiga iyo aqoonta iyo horumarinta ruuxu inuu naftiisa hormariyo ayadana lagama dhargo marka joogtee yani dadaalka aad isugu jirto inaad naftaada hormariso joogtee da ma leh waan duqoobayoo da'dii aqoonta waan dhaafay khuraafaad waa yaa oday baan ahay toddobaatan jir ah ma aminkanaan arifba ahrisan kara alifba ta miya aminka sheekh akhrisan kare ya hooyo siddeetan jir baan ahay carabkaygii waa ingegay ma aminkanaa wax qaban kara waad qaban kartaa si fiican baad wax u qaban kartaa laakiin wax way waadan is ama shaydaan baa kugu akhriyey bini aadamku inta uu nool yaho naftu ku jirto da' kasta uu yahay horumar wuu keeni karaa naftiisana waxbaa ka bedeli karaa laakiin waa goorma isbedelka markuu isagu la yimaado buu ilaahayna isbedel siinaya ina allaha laa yuayiru ma biqowmin xataa yuayiru maa bianfusihim naftaada badel markaad adigu dadaalkii la timaado ilaahayna isbedelka waa ku siinaya tabarak wa taala waa sunno ilahay tabaaraka wa tacala sidaas wey marka waa in aad joogtayso oo da iyo waqti iyo marxalo mucayana iyo mustawo mucayana ha ku ekaanina mar walba naftaada isku day inaad horumar ku samayso xagga camalka marka la yidhaahdo alla tabaaraka watacaala waa ka qur-aan kariimka inoogu sheegay ruuxa muslimkaa ah, cibaadadiisa iyo alla u dhowaanshihiisu geeri unbaa ka qabata mooyaane weligii waa wadaya wacbud rabbaka xataa yatiyaka alyaqiin inta ay geeri kaaga imaanaysa rabbigaa caabud ya nabigeenuna sal lla alay waslam wuxuu ihi adduunyada xataa mubaaxaadka markii laga hadlay haddii midkiin ay idiin suroobi karto qiyaamadiibaa qar ka soo saara intaan buunka la afuufin oo uusan kugu dhicinna waxaa kugu suuroobi karta inaad geed tallaasho haddayba kuu suuroobi karto intaynan dhicin inaad geed tallaasho tallaal buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh maxaa la rabaa marka marka waxaa la rabaa xilli ay leedahay ma jirtee sabir iyo adkaysi u yeelo in aad ka sal gaadho ujeeddadaada iyo wanaagga aad doonayso iyo meesha aad ku socoto saasaad wax ku xaqiiji kartaa la astashilanna sacba aw udrika almuna faman qaadat ilaamaalu ilaa lisaabirin buu ninki shaacirka ah. ah shay kastoo adag waan fududaysan buui shay kastoo adag wax fudud baan ka soo qaadayo inaan dardari karoo jiidhi karaan isku dayaya ilaa aan yididiiladeeda gaadho buui taargetkayga ilaa aan gaadho maxaa yeelay yididiilooyinku uma hoggaansamaan ilaa ruux sabray mooyaane haddaad aragto ruux yacni ka tegey aqoon fiican kutub ka tegey ruux cilmiga ka midha dhaliyey ruux dadaal badan sameeyey ruux ummado ilaahay ku badbaadiyey ruux noloshiisa wax noqday ruux yacni waxa weye qoyskiisa ku ku guulaystay ruux dad soo saaray haddaad aragto ruux adduunkan raad ka tegey waxaa ka horreeyey dadaal iyo dhib badan buu maray ma jirto wax la yidhaahdo yacni si fudud baa la daadiyey ya si fudud baa loogu shubay aadamuhu asalkiisu waxa weeyaan inuu u maro ilaahayna ku imtixaano waxaas ilaahay u qoray tabaaraka wa tacaala ee la siinayo sidaas daraaddeed fashalka ha isu dhiibin warka murtidiis waxa weeye fashalka isu dhiibin isku day waad fashilantay soomaa waad ku guulaysan weyday ha isdhiibin mar labaad isku day mar labaadba haddana ku guul daraysata ha fashilmin ha isdhiibin ha niyad jabin isku day mar saddexaad mar saddexaad baad haddana ku fashilantay isku day mar afraad laanna waxay yidhaahdaan annajaaxu laa yubna ila cala alfashal ah markaad fashilanto fashilanto fashilanto markaasaa guusha la gaadha guushu waxay ku dhisantaa fashalka soomaal oo maquhaanjadaad ka liidataa nin culimadii ka mid ah waxaa la yidhi hadda ka hor cilmi ka mida culumta diinta ayaa ku adkaaday wuu kari waayey waa ku rafaaday isagoo isleh aleelahay kan ma kari kartida isaga tag ayuu maalin maalmaha ka mida isagoo socdo oo darsigii intuu ka soo baxay rafaadsan oo qalbi jabay iyo wuxuu soo maray meel isagoo socdo wuxuu arkay qudhaanjo qudhaanjadu waxay xambaarsan tahay shay iyada ka culusba saa haddana waxay rabtaa inay derbi fuusho derbiga markay fuusho isku daydo way soo dhacdaa haddana way fuushaa way ku noqotaa way soo dhacdaa isagii wuu taagan yahay wuu fiirsanaya haddana way fuushaa way soo dhacdaa markay malaha toban goor isku dayday oo ay mar walba soo dhacayso bay markii kow iyo tobnaad bay korka uga baxday way fuushay markaasuu wuxuu yidhi maqudaanjo oo khalqiga intan la ega baa say ugu noqnoqonaysa ugu noqnoqonaysay bay guusheedii meesha u socoda gaadhay soo maha anigoo aadamo intan la ego ilaahay caqli isiiyo i karaameeyeyna waan carari miyaa alelahi maya niyadii baa u dhisantay kadibna wuu ku laabtay cilmigii ilaahay baa u furay ilaa markii dambe uu noqdayba cilmiga dadka loogu culimmada waaweyn ee fanniga loogu noqdu noqday markii dambe maxaa laga wadaa marka waxaan ka wadnaa fashalka haysbarin fashalka haysbarin ha barani inaad fashalanto ha barani inaad isu dhiibto sax isku dayga inaad midhihiisa hesho ilaahay bay la jirtaa laakiin inaad niyo jabtood burburto ood isdhiibtahay maya mar walba waa inaad iskudayga aad ku noqoto haddana dhanka kale ka soo gal kanaa kuu socon waayo dhan kale kaga imow haddana dhinac kale ka soo gal ilaa aad ujeeddadaada xaqiijiso waxyaalaha aad isbeddelka ku keeni karta ka mida ilaa fashalka aad ka qaali noqoto waxaa ka mid ah asbaabta kuu kaalmayn karta waa qodobka toddobaade in aad leedahay almuruuna fi tafkiir baa la yidhaahdaa inaad dadka kale aada dhegaysato mulaaxadaadkooda inaad dhegaysato dadka kale maxay kaa sheegayaan hadalhayntu maxay tahay maxaa lagaa rumaysan yahay leanna soomaalidu waxay tidhahdaa sida aad isu haysato ma ahee waa sida lagu haysto soo maha dadkaa kale ee la nooshahay waa muraayad ceebtaada adigu ma aragtid sida qaalibkaa laakiin ceebtaada dadkaa arka waxbaa lagaa sheegi markaasaad xanaaqi war xanaaqina ka faa'iidayso meel aad ku jilicsan tahay baa la tilmaamayaa ceeb aad leedahaa la tilmaamaya iyagii allahooda laakiin adiga faa'iiday kuu tahay haddaad u fahamto waa soo ma marka ka faa'iidayso mulaaxadaadka ka imaanaya aadamaha ka faa'iidayso oo mid iska ilaali inaad naftaadu ku cajabiso icjaabu lmar'i binafsihi inay aqoontaada iyo caqligaaga iyo garashadaada iyo aragnimadaada iyo awooddaada iyo waxqabadkaagu hadduu ku cajabiyo dadka kaleeto mulaaxadaadkoodana aad u aragtaba inay tahay dadku maagayo oo eh, muxuu ahay ku xastahayo oo doonay cadaawad kuu hayo oo haddaad suuradaa fahanto ceeb badanood leedahay ahayd inaad iskabto oo lagu tusi lahaa ayaa meesha ka baxaysa marka u qaada inay tahay eh, duruus inay tahay u qaada khaasatan dadkaasi hadday yihiin dad walaalaha ah almu'minu mir'aatu akhiihi buu nabigu uri salawatu rabbi wasalam caleyh mu'minku walaalkii muraayad buu u yahay muraayaddu maxay samaysaa muraayaddu markaad hor istaagto ceebtaada iyo dhaliishaaday si fudud kuu tustaa ayadoon ku canaananin oon ku dharbaaxin ya oon ku guulguulin ayay ceebtaada ku tustaa markaad hor istaagto waxaad arkaysaa xaggee bay xumaantu kaaga taallaa wejigaaga waxbaa ku yaalla see wax kaa yihiin iska hagaaji waay addoommadaas aad la nooshahayna khaasatan hadday dad muslimiina yihiin siduu nebigu tilmaamay sal lla alay wasalam waa markhaatiyadii alle ee dhulka joogay waxay kaa rumaysan yihiin baa la qaban sidaas daraaddeed dadka iyo mujtamaca ka faa'iidayso mulaaxadaadkooda ka faa'iidayso naqdigooda ka faa'iidayso waxa ay leeyihiin dhegayso waxyaalahaasi hadday wax jirayiin iska sax horumar bay kuu tahay adiga laftaada ibni aadamuhu illa waxuu isagu isma arko waa kii nebiga yani aarkii ahaa aarkii waa kii ahaa yubsiru axadukum alqadaata fii cayni akhiihi walaa yara aljidca fii caynihi ruuxa bini aadamka caadi waxaa u ah walaalkii qoridaafka isha kaga jira yacni qashinka yare isha gala qoridaafka isha kaga jira yarka ah ee ruuxa kale ku jira waad arki laakiin adiga haddii ishaada uu dogob dhan geed salkii oo weyn oo dhacay hadduu isha kaaga jiro arki maysa ah, macnaha maxaa laga wadaa ceebtaada oo weyn isma aragtid laakiin dadka kale ceebahooda yaryarkaa way kuu muuqanayaan aadamaha dabeicaddu sidaas tahay waa kay soomaalidu dhihi jireen maroodigu takarta saaran ma arkee kan kale midda saaran baa u muuqata waa saas marka adugu isma aragtid laakiin dadkaa ku arkaya wixii marka mulaaxadaad ah ka faa'iidayso waxaa qodob sideedaad ah altakhtiiط اlmusbaq wixii aad qabanayso horumarka naftaada aad ku samaynayso qorsho hore ka yeelo qoondayso dejiso marxalado u samayso sidaasi wax ku hormari waxaa ka mid ah oo qodobka sagaalaadee u noqon karaa alrufqa aلsaalixa الnaajixa aadamaha aad la nooshahay waxay isugu jiraan qaar fashilan yaa iyo qaar guulaystay qaar dhexdhexaada qaar horreeya qaar dambeeya qaar daatay oo dhacay adiga marka qolada guulaysatay kuwaa la saaxiib dadka nolosha ka midha dhaliyey naftoodana hormariyey aqoontooda hormariyey waxqabadkooda hormariyey guusha gaadhay dadkaa la saaxiib kuwii hore qisaskooda akhri ka faa'iidayso haddaad ku daba xidhato kuwa daatayba iyagu kuwa daatay haddaad la saaxiibto waa daadan meel gaadhi maysa kuwa meelaha wareegaystooo wakhtigoodii lumiyey adduunna aan waxba ka haynin aakharana aan waxba ka haynin kuwa markaad la saaxiib noqoto almaru calaa diini khaliilihi iyagoon baad la mid tahay markaa meel gaadhi maysa marka waxaad higsataa dadka shakhsiyaadka noloshan iyo adduunkan iyo aakhiradooda horumarka ka gaadhay naftooda isbeddelka ku sameeyey nataa'ijta dhaliyey injaazaadka la yimid dadka noocaasoo kalea ah, hadday meeshaad joogto kuwa ugu fiicanna la saaxiib kuwii hore qisaskooda akhri ya wax badan baa kaaga baxay qur-aanka kariimkay ka mid tahay asaaliibta bini aadamka u tarbiyeeyo usluubka la yidhahdo usluub lqasas usluubka qisooyin soomeed arka qur-aanka qayb badan inay qisooyin qisooyinkaasi sheeke ma ah, iska sheeko maaha maaweelo maaha laakiin waa duruus bini aadamka lagu tarbiyaynaya ayb qodobka tobnaad ee ugu dambeeya insha allahu tacaala wakhtigiioo dhammaaday ruuxuu si isu hormariyo alitqaan fii kulli maa yaquumu bihi wax kasta ood samaynayso sug ya shayga aad u tilaabo qaado sug ya dhammaystir ha noqonin ruux kolba jabo ka guura haddana jaba dega camal baad gashay ka salga oo sug nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sidai caaisha warinaysa fii saxiixi muslim wa sunani abi daawuud waxay leedahay nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi kaana idaa camila camalan ahbatah nebigu wuxuu ahaan jiray camal hadduu samaynayo waa sugi jiray nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa sugi jiray soo maa cilmi baad aadday ka salkaan kan dhiibkeen camal baad aadday kan dhiibkeen hoggaan ummad baad tahay kan dhiibkeen shaqada sida ugu fiicanee ugu dhammaystiran wax u qabo yaa haysmarin muyuucada yaa muyuucada iyo dabacsanaanta isbarin waxaa la rabaa camalka markaad u dhaqaaqdo camalkaasi meel la yaqaano kaga soo ha ya geela foofi meel la yaqaanana kaga soo hadh waa nabigeennu sal lay slam saasuu ahaan jiray waxay kuu saamaxaysaa haddaad hawshan qabato ood sugto labaad uga gudubtood sugto noloshaadoo dhan wada injaazaad bay noqonaysa adoon tii hore sugan haddaad tu kale uga guurto waxaagii dhan waa wada caydhiin wax bisilba ma haysa nolol wada caydhiina meesha ku taala sidaas daraaddeed waa inaynu aad iyo aad isaga ilaalino tabadulaadka faraha badan iyo guurguurka faraha badan waa inaan iska ilaalino dabeecad fiican maaha waxaad arkaysaa dadka qaarkood kitaab buu rabaa inuu mutaalaceeyo wuu bilaabayaa ama darsi baa la akhrinaya wuu bilaabayaa maalmo markuu joogo waa isaga cararaya ku kaluu haddana fadhiisanaya maalmuu jooga waa ka cararaya ya hawl buu isleeyahay qabo hawshii markuu bilaabo waa ka tegaya tu kaluu haddana bilaabi waa ka tegaya kulli hawlihiisoo dhan waa wada caydhin waa wada qabyowa ruuxa noocaasoo kalea naftiisana ma bedelo ya natiijana ma dhaliyo sidaas daraaddeed camalka aad qabataay isbar inaad ka niib keentood ka salgaadhood itqaanisood sugto tilabo kastood qaato qodobadaasi tobankii waxay ka mid yihiin qodobo fara badan oo ruuxu uu naftiisa ku horumarin karay mar walbana waa inaan isku dayno insha allahu tacaala meesha aan joogno inaynaan sii joogin een horay uga soconno inaan dib u noqonno iska badaa cibaadadeenna cilmigeenna daacadeenna yacni adduunyadeenna wixii nafci leh nafteenna iyo mahaaraadkeeda iyo tarbiyadeeda wahaakada inaynu horay uga soconno oon isbarno inaynu horay u soconno gadaal noqosho iyadu meesha kumaba jirtaba oo nabigeennu sal lay waslam saxaabadiisa waa kii yidhi horay u soo socda dib ha u noqonina maxaa yeelay dadka qaar dadku kama zuulayaan inay gadaal u guranayaan ilaa ilaahay gadaal u tuuro marka gadaal noqoshada ha barani meeshaadii inaad ku ingegtana habare aadamuhu hal meel ma fadhiyo somayna arka haddii aad horu gabto dib baad u noqoni marka mar walba horay isu rix naftaada hormari tawiiri isbeddelkeen wahaakada ilaa ilahay aan kala kulanno biidn illahi tabaaraka wa tacaala jazakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi